bismi llahi rab lcaalamiin wsala llahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu kitaabu jinaayaat jinaayaadka ay kitaab ansohayna kitaabkii buluq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala wuxuu soo gaaray kitaabka kitaabu jinaayaat jinaayaat waa jamcu jinaayatin weyaan naam jinaaya oo la jamciyey macnaheedana waxaa weyaan jinaayadu markaas altacadii cala albadani qofka marka jirkiisa in lagu xadgudbo marka oo maal ama bedelkii ama maalki in looga xadgudbo oo qofka in lagu xadgudbo yani atacadi al badani cala lbadani bima yuujibu aliktisaas aw ilmaal wax markaas iktisaas waajibinay ama maal keenay bedelkii in looga xadgudbo markaasna xadgudubkaas ou keenaayo iktisaas ama maal kitaabkan dhan waxa looga hadlaa waa kaas kitaab jinaayad oo dhan altacadii cala albadani bima yujibu bimaa yuujibu liqtisaafa aw rimaaya jirkii in qofka looga xadgudbo jirkiisa wax xadgudubkaasna uu keenaayo maal ama ama ama qisaas uu keenayo can ibni mascuudi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam <clears throat> cabdullah bni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggiis ma xalaal aha in la daadiyo yacni muslimkaas oo yashhadu qiraayo an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa inaysan jirin allahum ahan wa anii aniguna rasuulu llahi inaan aha rasuulka alle dhiig eh, eh, qofka sidaa koray dhiiggiisa ma banaana ilaa biixdaa alaain saddex arimood maahan ilaa biixdaa kisaalin alaain saddex arimood midkood maahan afayibu mid nikaax soo maray azani ee zani ee zinaystay nikaax saaaxa soo maray markaas zinaystay wanafsu na binafsi naflu kala loo dilaayo oo iyadu naf goysay wataariku iyo midka ka tegay lidiinihi diinkiisa ka tegay almufaariqi ee faaruqaayo liljamacati jamacada faaruqaayo muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan marka ayuu ku bilaawday musanifka sababtana waxaa weyaan xora inuu kuu caddeeyo asalka inuu yahay diiyadda muslimiinta inay macsuum yihiin oo wixii markaa lagu daadinayo ama markaas ay tahay in lagu daadiyo sharciga inuu caddeeyo wixii intii la cadeeyey waxaan ahaynna de waxay raacayaan marka dhiigaas macsuumka ay raacaayan maxaa yeel qofka muslimka dhiiggiisa asalku waa cismo laakiin haddii asalkii uu ka gudbo waxaa looga gudbi karaa asalka oo keliya aayad qur-aan oo sariix ah ama xadiid saxiix ah oo xukunkiisuna uu sariix yahay siyada xadiidkan kacab oo kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ka cadeynaayo taas unbaa looga gudbi karaa maadaama marka bijinaayaadkana badan atacadi cala albadan uu ku saabsan yahay ayaa marka wuxuu hormariyey horta qofka muslimka badankiisa inuu macsay dhiigiisa inuu macsay ilaa saddexdan ma ahan dabcan dhiigga muslimka banaynayso waxyaabaha dhiigga muslimka lagu banaysan karo saddexdaana waa ka badan tahay axaadiis kale marka la fiiriyo saaxirka dhiiggiisa in la daadiyo in la dilaa waajib ah waxaa kaloo waajiba ah qofka camal qowmalow samaynayo oo kale laftiisa waa badan yihiin marka waxaa jira tilmaamo badan oo haddana hadana maadariiqi in marka dhiiggiisa la daadiyaa banaan waxyaaba fara badan oo marka dhiigooda uu banaan yahay ayaa jiro hadda saddexdan oo sheegay aan ahayn laakiin culimada waxay yidhahdeen saddexdaana oo asala wax kasta oo dhiig lagu banaystaa saddexdan indhay hoosgelayaan ninka eh, liwaadka samaynayo asayibu zani ayuu soo gela ninka luudhiga asayibu zani buu soo gelaya sayib jinaystay mar haddii zinadii caadiga ahayd ninka naagdu ka zinaysto soo nikaax soo maray la dili jiray hada ninkii ninka sa ka luudiyeyso marka min baabi laa xaggaasu soo gela midka ah isaguna qaaicu dariiqa nafsu binafsiga soo gala liana wuxuu uban baxay inuu dadka laayo u baxay mta ayb taas isaga idigiisa ku banaanaan wahaakada mid walbaa marka nooc anwaacdan saaxirku wataariku lidiinihi bay soo gela saaxirku waa kufri waa kaafir saaxirku maxaa yeele sixirka iyo shaydaanku adeegisadooda maba suuroobeysa ilaa un in uu shaydaan isujiiyey iyo wax lamida un maahan ayb aduu marka saddexdan bay soo wada wadagelaysaa sida alxaafid ibnu rajab raximah llahu tacaala jaamic culum alxikamka oo ku sheegayo laa yaxilu dama mriin qof dhiigiis xalaal ma noqonayo ma xalaal ah muslimin qofkaasoo muslimin muslimiin kadukaasadi qaraayo an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inaysan jirin ila allahu alla ma ahan waani rasuullah inaan aa ilaa bixdaa alaain saddex arimood midkood inuu ku quma maahani asayibu jaani asayibu mid nikaaxtahaa soo maray azaani ee zinaystay markaas nin yani bikri aan ahaynoo zinaystay taa isaga marka dhagaxaa lagu dilaa nacam rajmi nebiguna waa sameeyey asxaabtiisuna waa sameeyeen muslimiintana way ku ijmaaceen wanafsu binafsi naf naf goysa iyadana naftii naf ayaa loo dilaya marka hadda xadiidku ilaaqay wanafsu binafsi laakiin naf kastaa naf loo goyn maayo laakin xadiidka hadda muslimiintu ka hadla waxa uu ka waramaya waxaa weyaan muslimiinta xadiid marka wuxuu muslimiin da nafki naf goysa waa loo dilaya ilaa allahuma adoonka maahan adoonka sidkii ee adoonka ninka xorta adoon dilo ma loo dila mase ma loo dilaayo axaadiista soo socoto ayay noogu imaan doontaa nacam midda kale ayb marka ninku hadduu naag dilo muslimadana dabcan waa loo dila iyadana xadiidkeeda waa noo imaan doonaa ayb gaal laakiin ma soo gelayo meeshan sababtoo ah waxa laga hadlaayo waxay ahaayeen muslim baa laga hadlaya laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa bixdaa alaain saasaa laga hadlaya wataariku midka ka tegey lidiinihi diinkiisa ka tegay waa murtadka midka diinkiisa ka tegay almufaariqu ee faaruqayo liljamaacati jamaacada faaruqayo marka taariga diinkiisa ka tegay ada taarigaa laga cabiray ninka taariga ee diinkiisa ka tegay jamaacada faaruqayo ibnu rajab wuxuu yihi waxaa dhici karto diinkiisa inuu ka tago jamaacadiina uu faaruqo isagoo shahaadateyntii qiranayo saasuu yii oo wuxuu yihi waaydan faqad yatruku diinahu wayufaariqu ljamaacata wahuwa muqirun bishahaadatayni shahaadateynka isagoo qiranayo ayay dhici kartaa inuu diintiina marka ka tago jamaacadiina u faaruqo muslimiintii u faaruqo wayadaci islaama islaamna u sheeganayo isaga markaas kamaa idaa jaxada shayan min arkaan lislaam sida masalan shay arkaanislaam kamid ah haduu diido shahaadado qirana la dhihi maayo haduu shahaadateyntii qirto ee uu yihahdo zako aniga ma aaminsan wa la yihahdo ama u yira xajkaan la tegaayo wax jiraba ma ah ayuu yii ma waxaa laleeyahay ninka waa shahaadanaya marka waa muslim ma la dhahay wayadacikamaa idaa jaxada shayan min arkaani lislaam aw saba allaha warasuulahu ama shanta arkaan islaam waa qarana marka laakiin ilaahay buu caaya rasuulka u caayay ma waxaa laleeyahay waa muqirun bishahaadateyn maya lama dhahay war murjia waa waxaas qarana tawxiidku waa buraa sida weyse markaas soo weyso qaadato adi maanta o weysaa daaim makuu noqonayso naaqid hadaa la timaado weysainaa kusoo celisa ubaahan tawxiidkii shahaataynka wax burina hadaa la timaado naaqid naaqid islaam hadaa la timaado waxaad ubaahanaysa inaa in lasoo celiya dar ad hadaad shahaatayn ku kufrisa iyagaa kusoo celina hadii laak wa ku kufriy shay uu diiday shareecada kamida inuu iltizaamo uu diiday oo kale waa iltizaama taasuu ku muslim inuu shaygii u diiday isoo laabto ayuu ku muslimaw saba allaha warasuulahu aw kafara bibacdi malaaikati malaaigta qaarkooda ku kufriye aw inabiyiin ku kufriye aw ilkutub ah, madkuurati fi qur'aan kutub qur-aanka lagu sheego ku kufri tawreed ama injiil maca alcilmi bidalika isagoo og tafaasiisha kutubtan tafaasiisha malaaigta inuuna ogeyna laga yaabo hadduu og yahay laakiin khalaas taasa markakaa marka ku iftaaray ala kuli xaal wataariku lidiini waxaa soo gelaya qof walba oo murtad ah xadiiskii bukhaarina wuxuu ah man badala diinahu faqtuluuhu ninkii diintiisa bedelo dila waxaana se aan aragnay inay dhici karto isagoo shahaadatooyinkii qiran haddana inuu murtad noqon karo oo kufrin karo haduu shareecada iltijaamkeeda masalan qabuulkii iyo iltijaamkii iyo inqiyaadkii iyo maxabadii laa ilaha ilahu yani wax kasoo horjeedo buqdi iyo kale haduu la yimaado istikbaar iyo iba iyo haduu la yimaado macruuf way anwaacdii shanta ayda kufriga akbarka ah ee la yaqaanay hadii uu la yimaado qofku markaas dee wataariku lidiinigaaba soo gelaaxadiidkan marka ibtaal kalaa ku jira oo wataariku lidiinihi hadda nink waaba murtade waa maxay marka istisnahan xageebuu gelaa isaga marka laa yaxilu damu mriin muslimin aan kasoo hadlayni dhiig muslim xalaal ma ahan ilaa dhiigga murtadka iyo labada hadii la yiraahdo hadi murtadku muslim maba ahanba isaga hadii sidaa la yirahdo istisnahan macnihiis hadii la yiraahdo waxay noqonaysaa istisnahan wuxuu udhacayaa bictibaari maa kaana min qabl wuxuu markii hore intuusa ridoorin ka hor xaaladiisu siday ahayd ayaa mustasnaa minhuga oo ka hadlaya mustanuuna wuxuu ka hadlaya bictibaari xaal hadda waxa uu yahay marka weli marka istisnihi marka istin eh, laga istisnoodo asaga waa saxiix sababto markii hore muslima u ahaa jirin taasa marka xadiidka eh, iskaalkaasna looga jawaabay mar kale ibnu rajab wuxuu yihi amaa tarku diini diinka oo laga tago oo mufaaraqat ljamaacati famacnaahu waxaa weyaan alirtidaadu can diin lmuslimiin muslimiinta diintooda in laga ridooyo walow ataa bishahaadateyn shahaadateynka haba la yimaado hadow doone falow sab allaha warasuulahu wahuwa muqirun bishahaadatyni ubiixa damuhu lianahu qad taraka bidalika diinahu buu ka tegey wakadalika lam istahana bimusxafi musxafkau ihaanaystay musxafka ayuu ihaanaystay oo kale iyadana wa alqaahu fi ku tuuray aw jaxada maa yuclamu min addiini bidaruurati ama shay diinta kamida oo qof kastoo muslima uu fahmi karo ayuu inkiray uu diiday sida salaada iyo kale ama say zinadii xurmadeedii ay wuxuu waa xalaal waa macluum min adiini bidaruura laba qofaa loo ogol yahay keliya macluum min adiini bidaruura loogu cudur daari karaa waa qofka isaga markaas diinta markaa dhow soo galay gaalnimadiibu mar dhow kasoo baxay waa cusub yahay taasoo kale inuu khamri xaaraam inay tahay inuu fahmi waayo waa suurtooya waxaa kaloo iyadana loogu cudur daari karaa qof ku koray baadiye baciid can lislaami ahlihi ah markuu ku koray geel jil geelley weligiisa magaalo ma imaan tuuda ma imaanin meel yani masjid laga adimaaba weligiis ma imaan halkiisasa dhaqay kaasoo kale macduur macduur ayuu noqonaya laakiin nin magaalo joogo meel laga adimaayo joogo meel diinta ilaahay subax ilaa habeen laga akrinaa joogo oo macluum min adiini bidaruura inkiray maca daalikana macduur noqday maa naclamu haada min adiin hadda marka noocan ka hadlayna macluum min adiini bidaruura waa salaada soonka zakada xajka zinada xurmadeeda kamrada xurmadeeda waxyaaba hidibka khanziirka xurmadiisa waxyaabaas oo kale shareecadii dhameyda ka darina shareecadan dhameyda la aaminsan yahay xugun ma noqoto yn sanadkan hadda aan joogno kun afar boqol iyo labaatan iyo toddobada aan joogno yani qof macduur ku noqonayo malaha afartameeye sano kahor macquulay ahayd eh, sababtoo ah dadku fikirkan gaaladaas ayaa waxuu ka ahaa yani saa-id ka ahaa nacam oo anaga laftirkeena waa arki jirnay dad markaas iyagoo weliba culamo ah yani shareecadana in lagu dhaqmo iyo yani xukunkeeda waa yaqaanaa shareecada xukun marka hadii lawaa tahay ku leeyahay laakiin qawaaniin in laisku xakumo umaba ar umaba arkay inaynan aada ula sii weyneyna dhici jirtay nacam laakiin waktigan oo meel walba laga qaylinayo oo meel walba laleeyahay xukunka islaamka la soo celiya war xukunka islaamka loo laabto gaaladuna meel walba isaga qaylisay oy leedahay maya xukun islaam laguma dhaqmi karo ay leedahay yani qof magaalo jooga maba ka qarsoomi karo arinta sababto cadowgiina waa daahir idaacaadkiiyo maalin walba ka nasrina dadkii muslimiinta ahayna waxa loo laayina ama loo baabi'ina inay shareecadu isku xukumaan darteed inay tahay waa loo jeedaa idan marka qof maanta siyaaso ku jira oo ka jaahil ah shareecada in layska xukumaa waajib ah ka jaahil noqon karaa ma jiri kara nin inuu siyaasad galaba diyaar marka wuxuu yii wataariku lidiini almufaariqu liljamacati ee jamaacada faaruqaha jamaacada muslimiinta loo jeeda ayb xadiidkan marka asalkii taas buu marka uga dhigay marka wataariku lidiinihi sidoo kale culamada qaar waxay ka qaateen wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca waxay ka qaateen dadka diinka ilaahay dadka ahlu ah ee bidcada dadka ugu yeero ee iyagu marka bidcadooda muruuq min adiin ay tahay diinki oo laga siibta ay tahay sida bidcat lkhawaarij oo kale iyaga in markaas dadkaas dilkooda iyagoon inuu banaan yahay iyo la dagaalankooda nabigana caleyhi salaatu wasalaam xadiis koob toban gaaraysa ka ansaxday oo uu tilmaamay in khawaarijta lala diriro oo uu yii lain adragtuhum hadaan aniga haleeli lahaa la aqtulanahum qatla caad waa halayii caad sidii loo baabiiyaan u baabi'i lahay oo aan kula dagaali lahay marka axaadiistaas iyo kan iyo kan iyo axaadiistaas ayaa waxaa laga qaatay marka kuwaasna in dagaalkooda ou banaan yahay culamada marka nimankaas khawaarijta laasin habka loola maxaa loogu maxaa lg sababta dagaalkooda keenaysa waa maxay oo dhiigooda ownan macsuum ownan u ahayn taas culamada waa isku khilaafsan culamada qaar kamida ah waxay ku tageen sababta khawaarijta loola dirira waxay tahay gaalayn la gaalaysiina iyaga laftirkooda ayagaa kufaar ahay qaar marka waxay dhaheen likufrihim oo waa culamada qaar waxaa jira khawaarijta gaalaysiinay likufrihim baa loola dagaalaba sida marka murtad camal saasoo kale loola dagaalay qaar culamada kamidana waxay dhaheen waxaa loola dagaala fasaadkooda gaalnimo ay gaalihiin loola diriri maaye fasaadkooda dartiis baa loola dirirabay dhahay oo ay dhulka fasaadinayen waana qowlka imaamu maalik oo qaba imaamu maalik qowlka ou qaba weyan khawaarijta waxaa loola diriraa ifsaadka ay dhulka ku hayaan ayb qaar kale culamada kamid ah waxay leeyihiin dagaalkooda mada waa min baabi yani dagaalkooda ha ahaada fasaad la joojinayo laakiin markay iyagu dagaalka soo qaadaan oy qof muslima ay dilaan markaas kadib unbaa lagu qaadi karaa laakiin hadday meel gooniya degaan oo ayagu isku aruursadaan far looma qaadayo ilaa iyagu ay taxadgudbaan waana madhabka cali ibn abi aalib uu ku tegay imaamu shaaficina uu ku tegay sheekhulislaam ibnu taymiyana minhaaji sunnaha uu ku rajaxo inaan lagu bilaabin la sugo ayaga markay bilaabaan weerar lagu qaado maxaa yeel waxa weyan saasoo cali uu ku sameeyey cabdullahi ibn lkhabaab ibn laras markay dileen ayuu cali markaas ku baxay la dir khawaarijtuna hadda waxaa weya waa dad ayagu aan axaadiista aaminsanayn qur-aanka keliya wax ku qaada jireen qur-aankay qabeen axaadiis ma aaminsanayn in axaadiis la daliishana lidaalika naagta xaaibka oo kale inay salaadii ka tagtay soo qallaysa iyay qabeen ayaga waatay caaisha tiri markay camra awaankimucaada markay ku tiri markay ku tiri haweentu maa baalu xaaibu taqdi siyaama walaa taqdi salaa waa maxay may tiri caaibku salaada aynan usoo qalaynayni soonka ay u qalaynaysaa maxay ku tiri caaisha markaas axruuriyatu lamsi adigu khawaarij maa tahay ibnu xajar wuxuu yiri khawaarijtu sunada ma qaataan ee qur-aan kliya qaataan qur-aankina waxay le aqiimu salaata ku taal salaada inay soo celiyaa waxaa kaloo calaamaadka khawaarij dabcan kamida ah, in ay markaa fahamkooda qur-aanka inay isaga qaadaan weliba waxaa kamid a ah, khawaarijta calaamaadkooda muslimiinta inay gaalaysiiyaan wixii iyaga mabda-ooda aan aaminsanayn waa ku firkeenayan waxaa kaloo kamid dhiigooda inay banaystaan dadki intay gaalaysiiyaan ayay dhiigoodana banaysanayan waxaa kamid a ah, gaalada lama diriraan waxay la diriraan muslimiinta keliya nabiga calay salatu sala wuxuu yihi yuqaatiluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alkufri gaalada iska dhaafaan lama diriraan muslimiinta unbay la diriraan muslimka gaalay ka aaminsan yihiin ee qur-aanka keliya ku gaarsanaan sunna rumaysna calaamaadka noocaasoo kale a khawaariju ay leedahay wixii marka calaamaadkaasna waa khawaarij haddana de tagsiirkan hadda jiro ayaa nimankaas ah tagsiirkan nimankaan muslimiinta gaalaysiina haweenka ka wadanaayo oo waxay dili kara haday awood uleeyihiin la dilaayo kuwaas ayaa khawaarij ah maanta marka taasaa marka khawaarijta iyagu marka dilkooduna iyaguna waxaa weyaan qaabkaas marka unbaa marka tan damba unbaa loo badan yahay hadday iyaga weerar qaadaan in markaas weerar lagu qaado marka wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca murtadkii iyo dadka muslimiinta ku baxo intaba marka waa culamadu way u daliishadaan murtadkii laftirkiis waxaa laga yaaba inuu isku darsado labadii ridadii iyo muslimiintii ku baxay haddana inuu isku darsado yaa suuragaloo dhacaysa oo inuu marka diintiina oo markaa u ihaanaysanayo oo gaaladii uu dadka kusoo hogaaminayo oo diin uuna waxba u arkin maca daalika waxaa suurtagala haddana inuu ku darsado muslimkii kalena inuu laayo oo dhiigooda ousa waxba la ahayn wacan caaishaa radia allahu canha can rasuuli illaahi sal llahu alayh ali wasalama qaal laa yaxilu qatlu muslimin muslim dilkiis ma banaana ilaa fi ixdaa alaai khisaalin saddex arimood midood dhexdeeda ma ahanin zanin zani zanigaas oo muxsanun oo muxsan ah oo yani nikaax ku dhowrsaday oo hadda kahor yani soo nikaaxsaday fa yurjamu waa la rajminaya ka dhagaxa lagu dilaya xadiidkan marka cuquubadii zaniga siday ahaanaysa unoo cadayna iyo warajulun min yaqtulu dila yaqtulu dilaayo musliman muslim dilaayo macnaa muslim dilay mutacamidan kas dilay fayuqtalasna waa la dilaya warajulun iyo nin yakruju baxay min alislaami islaamka ka baxay xaggiisa fayuxaaribu llaha alla la dagaalaayo warasuulahu la diriraayo fayuqtalu kaana waa la dilayaa aw amase yuslabu waa la warayaa inta la dilo ayaa marka geedaha ama jeedka la dhiga xataa yuctabara bihi aw amase yunsa min alardi ama dhulkaa laga musaairina dhulka ayaa laga musaairina rawahu abu daawuda wnasaa-iyu abu daawud ayaa weriye xadiidka iyo nasaa-i wasax xaakim xaakimna xadiikiisa aariyeen xadiikan marka waa saxiix l naam ayb oo xaakim calaa shardi shaykheyn buu ku saxiixeen kan iyo kii hore marka waxay ku duwan yihiin xadiidkan warajulun yakruju min alislaami fayuxaarib allaha warasuulahu fayuqtalu aw yuslabu aw yunsa min alardi xadiidkan marka waxaa deliishata qaybtaas waxaa deliishadaan qolada iyagu muxaarabada dadka yani aayadan aayat muxaaraba ama aayat xaraaba aayada la inama jaza ladiina yuxaaribuna allaha warasuulahu wayascuna fi ardi fasaadan aayadaas ayaa culimmadu yaa muxaarib la dhahaaday isku khilaafsan yihiin qaar baa waxay leeyiin muxaarib waxaa le ninka murtadka ah oo waxay leeyiin iyagu muxaarib waa ninka murtadka ah waana riwaayo imaam axmed laga werina ayaa sidaas marka dhahaysa xadiidkaani marka iyagu deliishanaya sababto ah warajulu yakruju min alislaami maxaa lagu daray marka sayuxaarib illah rasuula culimada eh, eh, intooda badan waxay leeyihin iyagu muxaaribku murtad ma aha eh, waay leeyi muxaaribku murtad ma aha oo qof muslima weyaan muxaaribku caqdiga islaamka weli ku jiro laakiin shuftay oo jidkaas isa galay muslimka jidka mara cabsi gelinayo oo dilaayo waa kada aayadan inama jazaa-ladina yuxaaribuna allahna muslimiintaasay ku dureerinay ama qolada xadiidka qolada kale ee imaam axmed riwaayadiisa xadiidkaana qabsanaayan waxayna leeyihiin qof muslima muxaarib maba lagu tilmaami karaa nin muslima lama dhigi karo yuxaarib allaha warasuulahu marka la dhahaayo yuxaarib allaha warasuulahu waa marow ridooba marka qoladaas hadda xadiidkan daliishato laakiin da xadiidkani waa miba waxaa weyaan alfaadiisi waa kala duwan tahay oo alfaad mukhtalifa ah, ayuu xadiidkan kusoo arooray mida kale inna murtad inuusan sidaa ahan gaalka keliya inuunan ahayn waxaa u daliila gaalku hadow jidgooyo samayn jiray wax walba samayn jiray markau soo islaamo safaraha laga qaada wax oo laga raboona dambe malaha mida kale fayuqtalu aw yuqlabu intaa min alardi marka leeya yani qofka murtadka dhulka in laga musaafuriye ma astaali in la dilo waay man badala diinahu faktuluuhu ayaa musaafirid keliya malaha saa darteed marka aayadda iyo iyiyni waay ku saabsanta muxaaribku waxaa wey marka muslim waa noqon karaa isagoo muslim muxaarib waa ahaan karaa warajulun iyo nin yakruju min alislaami islaamka ka baxa xaggiisa fayuxaarib illaha warasuulahu la dira le rasuul fayuqtalu waa la dilaya aw yuslabu ama waa inta la dila meeskiisa lawara dhanaanka aa min ardi ama dhulka ayaa laga musaafurinaya rawahu abu daauud wanasaa-i wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yihi awalu ma shaykan ugu horeeya yuqbaal xukumayo bayna naas dadka dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fi dimaai dhiigaga waxa ugu horeeya maalinta qiyaamaha la xukumayo dadka dhexdooda waa dhiigaga muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen xadiidkan waxaa laga qaadanayaa cidamu amri deni dhiigga arintiisa inay aada u weyn tahay oo saniga dhiigga inaysan yarayn yaa laga qaadanaya nam khaasatan haduu yahay dhiiggaasi dhiig muslim hadii uu yahay waxaa leeyahay alayh salaatu salam waxaa laga wariyey inuu yihi lazawaali dunya ahwanu cala allahi min qatli eh, muslimin o kama qaala sal l slam adduunka oo baabao oo juulo yani way ka dhibya ilaahay agtiisa waa kala fududahay qof muslima dilkiisa waana xadiis saxeix lidalika waxa u horeeya layska warsanayo dadka dhexdooda waa dhiigay noqonayaan marka dhiiga insanigeeda aan la fududaysanin weyaan ayb maxaa yeele ibn xajar wuxuu yihi faina albadaata inamaa takunu bilahmi shaygaas waa lagu bilaaba hadii la yihah waa inuu muhiim yahay wax loogu bilaaba oo keyrkiis kale uu ka muhiimsan yahay ayb taasa marka marka ay tahay wadhanbu yacdumu bixasabi cidami lmafsadati wataswiit maslaxati qaacida muhiim aatan ah la ogo dembiguna wuxuu yii wou weynaadaa dembigu waa weynaanayaa wuxuu ku weynaadaa nafsadadiisa weynaanteeda iyo maslaxada oo tafsiinayo weynaanteeda ayaa dembigu ku weynaadaa soma garani wadambu yacdumu dembigu waa weynaadaa wadambu yacdumu dembigu waa weynaadaa bixasabi cidami lmafsadati mafsadada dembigaa ka ratibmaysa weynaanteeda ayuu la weynaadaa wa tafwiit maslaxati iyo maslaxada uu tagsiinayo ila sharciga oo dhanba muxuu la yimidn masaalixda in lasoo jiito mafaasidiina la baabi'iyo haddaan la yeeli karin sharcigu muxuu samaynaa mafaasidi in la yareeyo masaalixdiina la badiyo taasuu sharcigan u jeedaan marka haddii dembigu uu mafaasidii baabi'inayo mafaasidiisa bay weyntahay maslaxadiisuna ay maslaxada uu tagsiinayona ay weyn tahay wax maslaxa aynan ku jirin bal maslaxa weyn lagu waayahayo mafsado weyn marka uu sababaayo de dembigaas dembi aada weyn buu noqona walidaalika kufriga ayaa ugu dembi weyn zanuubka sababtoo a ah, maslaxa aada weyn tagsiina maxaa maslaxada waa maxa wixii qofka loo abuuro dhan buu baabicina wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun mafsadada ugu weyneydna waa keenayo waxaa weya xaqii khaaliqa in la abaal dhaco dulmi aada weyn soma kasin walidalika ilaahi subxaana watacaala wuxuu walfitnatu ashaddu min alqatli dadka in diintooda laga fidneeyo oo shirki lagu xambaaro yaa waxay ka daran tahay yii dilka yaa waxay ka daran tahay dilka idan dilka dilka iyo kufriga kufrigaa daran saa darteed ilaahi subxaana watacaala wuxuu jideeyey nufuusta muslimiinta qaarkeed inay go-do liajli inay u go-do si aan muslimka diinta looga fidnaynin walidaalika waa jihaadka loo jideeyey mawtajihaadka nufuusa ku baaba'ayso maal ayaa ku baaba'aya laakin maxaa faaidada laga hela waa maxay dadka muslimiinta diintooda inaan laga fidnayn laakin haddii layska daayo maxay noqona marka dadki muslimiinta diintooda ka fidnooda marka maslaxo kastaa iyo mastado kastaa waxaa laga cabir qaadanaa diinta maslaxo may ku tahay mastado may u tahay nufuusta dadka maslaxo may u tahay mastado may u tahay soo ma garanin ayb amwaasha dadka maalkooda waxaan maslaxa ma u yahay mafsado ma u yahay cirdiga muslimiinta mafsado ma u yahay maslaxa ma u yahay waa diinta nafta maalka iyo cirdiga waa saddexda waxyaabooda shareecadu aada u ilaaliseen laakin maslaxada hadii wax kale lagu dhiso waxaa weyaan marka wax macnaa oo yeelanaysa mala intaan hadday isciriiriyaan marka masaalixdan hadda afarta ah hadday isciriiriyaan tee la hormarinayo diintaa la hormarinay hadday intaan isciriiriyaan midda ugu muhiimsana la hormarina diinta la hormarina naf waxay noqonaysa mal haday diini timaado meesha sooma garani aad marka qawaaciddaas waxaa u qoro alimaam kitaabka uu qoro alimaam eh, alfaqiih suldaan alculamaa alcizi bn cabdisalaam alqawaacid suqraa kitaab wuxuu leeyahay alqawaacid suqraa qawaaciddaas masaalixda mafaasida ku tacalluqda ayuu aada uga waramaa dadka masaalixda mafaasidiay ka hadlaayaan biduuni iyagoon marka nin kasta waxaa weyaan hawadiisa maslaxa u arkay wixii hawadiis kasoo horjeedana mafsado u arkay biduun kutubta culamada aan fiirinayni wacan samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali dalika marka qawaid badanaa daba socoto maadaama dimaadu ay siaan khatar u tahay ayaa haddii iskaal u imaado iskaal qofkan dhiigiisa in la daadiyo miya mase inaan la daadinin waayo iskaal marka u yimaado maxaa la qabsana marka inaan la daadinin waa laga diidi waxaa si aan marka qof muslima naftiisa waxaa la goy karaa waxaa lagu goy karaa wa haddii aan lulin ma lagu goy karo haddii laga shakiyo jaanibu salaama la maraa inaan la goynin yaa la yeelaya waxyaabahaasna masaaishaasna fiqhi aada u fara badan baa ku dhex jira dhexdeeda mas'alo walbana waxaa loola macaamila say culamada u tilmaamay xadiidkan waxaa laga yaabaa dad qaarkood inay tiraadaan waxau ka hor imaanaya xadiidka awal ah, maa yuxaasabu bihi lcabdu ywma alqiyaama asala waxa ugu horeeya adoonka laga xisaabay maalinta qiyaamaha salaada kani taa iskama hor imaanaya sababto ah taa lafdigiisa iyo lafdiga kan waa kala duwan yihi awalu maa yuqdaa bayna annaasi buu ka yii bayna annaas dadka dhexdeeda kaas kalena awalu maa yuxaasabu bihi lcabdu ay ah marka adiga adoon ahaan wix adiku khuseeya salaada ugu horeysa waa lagaa xisaaba amaa adiga qof kale wuxuu idinka dhexeeya mucaamalo ah waxaa laga bilaaba dhiiggaa laga bilaaba soma garan marka xadiidkan daahirkiisaan ba iska hor imaanayna wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal an samurata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi man qatala cabdahu adoonkiisa qofkii dilo qatalnaahu waanu dilaynaa waman jadaca cabdahu adoonkiisa qofkii sanka ka gooye jadacnaahu sankan ka goynayna inagana rawahu axmed warbacatu xasanahu tirmidiy wahuwa min riwaayati xasana albasriyi can samura waqad ikhtulifa waana laysku khilaafay fii samaacihi minhu xasan inuu samura ka maqlay iyo in kale saddex madhabaa ku jirta kama maqal madhab waaye mulaqan waa ka maqlay mulaqan waa madhab madhabka kalena waxaa weyaan kama maqlin ilaa hal xadiis maane oo xadiisu lxaqiiqa ah haddaan qabanno marka qowlkaas dambe iyo midka ah kamaba maqalba labada marka waay isku raacayaan xadiidkan inuu munqabic taas ayuuna xadiidku marka uu ku yahay daciif uu ku yahay lidalika alxaafid ibn cabdilhaadi muxararka wuxuu ku tilmaamay wuxuu yihi waisnaaduhu saxiixun ila xasan isnaadkiisa ilaa xasan albasri waa saxiix buu yihi waqad ikhtalafuu fii samaacihi can samura samura ka maqlida ka maqla xasan waa isku khilaafsan laakiin hadda xasan iyo samura cilo kalena waaba wataayo hadda waa ciladu waxay tahay tadliis calada can ilxasan can samura ujeeda xasanulbasrina mudlis waqad cancana laba cila marka meesha tahay inqidaacaas lagalaga eh, cabsi qabo iyo eh, iyo tadliiskan cancanatu alxasan cilada labaad cancanatu alxasan weyaan imaam axmed isaga riwaay u leeyahay riwaayada imaam axmed baa waxay cadaynay buu leeyahay riwaayada imaam axmed ayaa waxay cadaynaysaa isnaad saxeixa weliba uu ku cadaynaya xasan inaanu ka maqlayn xadiidkan samura riwaayada axmed oo werinayo musnadka yaa waxay cadaynaysaa xasan inuunan xadiidkan samura ka maqlay idan marka masaladii xasan iyo samura xasan samura ma ka maqlen kama maqan iyadoo khilaafkeeda u meeshiisa kuu joogo iyo haddana waxaa la hubaa xadiidkan inuuna ka maqlin ma garan oo riwaayada axmed baa cadaynaysa inaanu ka maqlin ayb marka de intaas ikhtilaafkaas tasriix inuunan ka maqlin xadiidkan bizaadkan tadliiska xasan intaba xadiidku cilo ayuu u yahay mida kale xadiidka inuu daciif ah, waxaa kuu cadayna xasanulbasri s xadiidkan waa khilaafi jiray nacam xadiidkan sida ou yahay mana eyrkeeda fatwo jirin marka haduu xadiidka agtiisa saaxiibka yahay ee uu samuro ka maqlay ma aanu khilaafan sida aalibka ah saa darteed marka tirmidi baa waxau dhahay waqaala bacdu ahli lcilmi minhum alxasan lbasriyu wacdaa bn abi rabax laysa bayna alxuri waalcabdi qisaasun fi nafsi ujeeda xasan waxau qabaa inaan adoonka loo sayidka inaan loo qisaasaynin adoonka xadiidkan maxaa ku yaala in loo qisaasayo sayid marka xadiidkan haduu saxiix noqon lahaay waxaa laga qaadan lahaa xukunka ah adoon sayid in loo kisaaso eh, adoon qof xorayxorka ninka xorka eh, ah in loo kisaasayo adoon aduu jiro laakin xadiidkan ma ansixin waana daciif aimada saddexda ah marka imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo imaam axmed maxay qabaan saddexdooda waxay qabaan in E, e, e, qofka xorka ah aan loo qisaasaynin adoonka abu xaniifa isaga wuxuu qabaa waa loo qisaasayaa haduu adoon eyrkii uu leeyahay uu dilo qofka bsm illahi raxman raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin sala allah wslm la nabiyina mxamed wla alihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo ahaynay kitaabkii buluq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximahullah kitaab ljinaayaat ayaan ku dhex jirnay xadiidkii cabdillahi bni mascuud baa noogu soo dembeeyey wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi ddimaa muttafaqun calayhi xadiidkaas waan ku yar noqonaynaa marka cabdulahi bn mascuud radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi sala allahu caleyh waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi awalu maa shayka ugu horreeya oo yuqdaa la kala xukumo annaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fi dimaa-i waa dhiigaga ayuu ku saabsan yahay dhiigaga dhexdeedu ahaaday waxa ugu horeeya qiyaamaha la xukumaa waa dhiigaga marka xadiidka waxaa ku sugan mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen xadiidkana waxaa ku sugan in shaniga dimaa'da iyo dhiigagu inuu shani aad iyo aada u weyn inuu yahay yaa ku sugan xadiidka xadiidka kale ee odhanaya isaga waxa awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaa addoonka waxaa laga xisaaba maalinta qiyaamaha salaada ayaa ugu horeyso kan waxaa lagu jamcinayaa wixii xuquuq alla ku saabsan tawxiidka kadib salaada ugu horeyso wixii xuquuq bani aadam ku saabsanna dhiigga ugu horeeyo oo kow dhiig ayaa la xukumaa dhiiggu marka sidaa darteed aadu islaamku yacni thawaabidda yacni waxyaabaha waaweyn ee islaamku uu sugay kana hadlay waxaa ka mid a xurmatu dami muslim qofka muslimka dhiiggiisa xaaraantinimadiisa ilaa nabigeenana sala allahu caleyh waali wasalam aad ogtihiin xaajatulwadaaci mina maalmihii yacni yowmu naxri inuu nebigu sal ll ly salam uu aada u adkeeyey arrintaas kuna shabahay xurmada ay leedahay maalinta yani yowmu naxriga bisha dilxija iyo yacnii bishii xurmale iyo maalintii oo xurmale ayuu nebigu sal allahu caleyh waali wasalama ou isu keenay markaasoo wuxuu tilmaamay iyo beledkii la joogay oo maka ahaayo xurmo lahaa alaa ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacduhum riqaaba bacdin wixii ugu dambeeyo nabiga uu ka dardaarmo dhiigga iyo maalka iyo cirdiga markaasuu wuxuu yidhi gadaashay gaalaha u noqonina sidii gaalo oo kale dhiigooda markaa qaarkood qaarka kale ay luqunta ku dhuftaan sidaas hayeelinina oo inay isdilaan dadka muslimiinta waa ka reebay haddana laakiin ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa waxaa ah in ummadan cadaabka keliya lagu cadaabaya uu yahay in iyaga marka inta kooxa kooxa laga dhigo birta iyo midida marka ay isu qaataan oo islaayaan sida ilaahay uu yiri qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum markay saas soo degtay nebigu wuxuu yidhi acuudu biwajhik markaasaa qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan tan markuu nebigu alle ka magangalana ilaahay wuxuu tilmaamay inuu wax uu qadaray inay tahay oo dadkuna markaa qadarkaasna laabudda uu fulaayo ou dhacaayo marka ummadan in iyagu marka ay yacni ay dhiigooda dhiig iska daadiyaan ama adduunyaha isaga daadiyaan wax ku tacalluqo ama shubha diin u eg ha iskaga daadiyaanba eh marnaba lama banaynin walidaalika sidaa darteed nabiga caleyhi salaatu wasalaam masaa-isha dhiigga oo ku banaanaanayo qofka muslimkaa ah. xadiidka ibni mascuud baa lagu tilmaamay yani aan soo marnay laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah anii llah ila bixda halaa athayibu zaniya wanafsu binafsi wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca sidaa daraaddeed baa marka waxaa la tilmaamay in hadday iscaaridaan oo iska hor yimaadaan qofkii in dhiiggiisii wax lagu daadin karo iyo wax aan lagu daadin karin haddii shubha timaado dhiiggii ay shubha soo gasho ay ku timaado asalku waxaa weeyaan xurmatu dami xurmatu dami lmuslim waa laga joogayaa waana midda marka culamada qaar ay ka cabiraan in yacni lagu gafo alkhata'u fi lcafwi khayrun min alkhaai fi nisyaan qofka khayrun min alkhaai fi lcuquuba in lagu gafo cuquubada iyo in lagu gafo cafinta in cafinta lagu gafa ayaa roon labadooda marka aada asxaabtiina waati aayadii qur-aanka waa ogtihiin ninkii nbiga yani saxaabada ka mid ahaa oo dad xoolo wata intay soo mareen ay yiraahdeen ninka nin xoolo wata uu soo maray koox saxaabadii ka mid a ah oo dullaan ku jirto waatii marka uu salaamay oo iyaguna marka ay yidhahdeen waa ku gambanaya in lagu daayay ayuu ugu gambanaya markaas aad ula waa kii marka intay dileen xoolihina ka qaateen allana uu soo dejiya ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan tabtaguuna carada alxayaati addunya waa ka alla subxaana wa tacaala aayaddaa uu soo dejiye usaabaqa sidiisana waad ogtihiin marka waxaa weyan asalku wax dhiigga lagu banaystaa oo cad oo yacni qoraxdaas sida qoraxdaasoo kale u cad waa inuu jiro wixii aan sidaasoo kale aynoo mugdi ou soo galo asalka marka waxaa weeyaan xurmadiisii hore ayaa loo dhaafayaa loona deynayaa marka arrintaa iyadaa marka muslimiintu waa ilaahay uga cabsadaan waana waxyaabaha qofka diintiisa ciriiriga geliyo in qof muslima dhiiggiisa uu daadiyo sida ilaahay subxaana uu yacni dilo sida nebigu uu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam lan yazaala almar'u fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofka ka zuuli maayo ama laa yazaalu muslim qofka muslimkaa ka zuuli maayo ama qofku ka zuuli maayo inuu diintiisa fusxa iyo wasci uga sugan yahay in allaale inta uusan dhiig xaaraana uunan gelin riwaayada abu daawuud waxay leedahay fa idaa asaaba hadduu dhiig xaaraana asiiba ballaxa oo arrintaa marka uscigii iyo rajadii faraha badnayd iyo <clears throat> waa ka joogeysaa waa ka soo ciriirtiyoomaysaa walidaalika aad iyo aad yani waxaa weeyaan <clears throat> arrinta iyadaa marka inaad laysaga fiiriyo ayay mudan tahay waana waxyaabaha qofka diinkiisa fidnada uga rido marka ilaa in laga cabsado taa layska daayo wixii marka dhiiggiisu ay xurmo leeyihiin xurmadooda in loo daayo wacan samrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam man qatala cabdahu qatalnaah waman jadaca cabdahu jadacnaah rawaahu axmedu walarbacatu waxasanahu tirmidiyu wahuwa min riwaayati alxasan albasriyi can samura waqad ikhtulifa fii samaacihi minh <clears throat> samurata bni jundub waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man qatala cabdahu qatalnaah addoonkiisa qofkii dila waa dilaynaa waman jadaca cabdahu addoonkiisa qofkii sanka ka gooyana jadacnaahu sankan ka jaraynaa anaguna nacam oo waa loo qisaasaya rawaahu axmedu xadiidka axmed baa wariyey wal arbacatu iyo afartii waxasanahu tirmidiyu tirmidi waa xasaniyey wa huwa xadiidkuna min riwaayati xasan min riwaayati alxasan albasriyi waa xasan ibn abilxasan albasri riwaayadiisa can samura oo ka warinayo waqad ikhtulifa waana laysku khilaafay fii samaacihi minhu ka maqlidda oo samura ka maqlay xadiidka awalan takhriijkiisa marka aan ku hormarno xadiidka cilaa ku jirto ciladuna waxa ay tahay xasanulbasri in uu yacnii samuro ka werinayo laba cilaa xadiidka ku jirto xasan samuro wax ma ka maqlay mase kama maqlin kalaam baa ku jiro sida xooga badan culamada saddex qowl bay leeyihin waa ka maqlay iyo kama maqal iyo qowl dhexdhexaysanayo lcaqiiqa waa ka maqlay wixii kale kama maqal sidaasay u qaybsamaan ee cilada labaad ee ku jirta waxay tahay waa xasanulbasri waa mudallis waana can ayuuna ku wariyey waa cancaneeyey labadaa cilo ayaa marka xadiidka uu leeyahay ibnu cabdilhaadi muxararka xadiidka ee kun boqol iyo labaatan iyo ko waxa uu yidhi isnaaduhu saxiixun ila alxasan xadiidka isnaadkiisu waa saxiix ilaa xasan albasri waqad ikhtalafuu fii samaacihi can samura culamaau lxadiidna way isku khilaafeen xasanulbasri inuu samura ka maqlay iyo inaanu ka maqlinna way isku khilaafeen marka xadiidka ciladaabaa ku jirto ayb dhinaca marka eh, taxsiinka tirmidina eh, aimada in badanoo kamida tasaahul ayay u nisbeeyeen ayb fiqiga xadiidka marka ku jira ee laga qaadanaya muxuu noqonaya fiqigiisu xadiidka waxaa weeyaan addoon ninka xorta ah haddii uu addoon dilo in loo dilaayo hadduu addoon yacni xubin ka gooyana in loo gooynayo loo qisaasayo xadiidka fiqiga ku jiraa sidaa weeyaan akharu ahlilcilmi masaladu waxa ay qabaan inaan loo dilaynin waana qowl abibakar iyo cumar iyo cali iyo zayd weeyaan waana qowlkaas ayuu ku tegay alimaam maalik iyo imaam shaafici iyo imaam axmed imaam naqaaci isaga wuxuu ku tegay in loo dilaayo ama addoon isagu leeyahay ha ahaado ama addoon cid kale leedahayba ha ahaado abuu xaniifa isaga wuxuu ku tegay adoon nin kale leeyahay hadduu dilo waa loo dilayaa ama adoonkiisa loo dili maayo horaan uga hadalnay addoonsiga iyo adoonnimada iyana ee sharciga yani marka laga hadlaayo addoonnimadu sideeda yani waxa weeyaan in la ogaadana u baahan sharcigu addoonnimadu ma farin dadku ha is adoonsadaan ma dhihin iyadoo addoonnimadu ay jirto ayuu yimid sharcigu taasna in la ogaado waay addoonnimadii oo socoto oo jirto ayaa sharcigu yimid markii uu yimid iyadoo sidaa u socoto dabadeed islaamku wuxuu ku dadaalay inuu yareeyo iyadana xilligaa wax jiray bay ahayd marka in ummaddii kulliyan looga gooyo waa adkayd marka sharcigu wuxuu la soo degay in dad badan dunuub markay galaan kafaaro gud waxaa looga dhigaa addoon in la xoreeyo sideedan in addoommada la xoreeyo jannada in lagu galo naarta ilaahay dadka uga badbaadiyana aadaa laysugu tirtirsiiyey zakadii waxaa la yidhi addoommada ha laga xoreeyo oo wafi riqaabi baa kamida meelaha zakada lagu bixiyo sidaas in la eg yani waxaa weeyaan addoonnimadii waxaa kaloo islaamku marka isagoo sidaa u faray in addoonnimada yani dadka looga fakiyo addoonnimada ayaa haddana wuxuu awday ou daboolay hababkii laysku addoonsan jiro dhan oo ummadu markii waagii hore waxay isu adoonsan jireen qofku markuu qof wax deymiyo deyntii uu soo gudi waayo waa adoonsan jiray ruuxii markuu meesha qabiilkiisa deganya kasoo tagay isagoo meelo kale iska maraayo dhab inta la siistaa la afduuban jiray markaasaa la adoonsan jiro dad laga iibsan jiro suuqyada la geen jiray dagaalada waa laysku adoonsan jiray waxyaaba aada iyo aada u fara badan adoonsigu marka hababkiisu aada bay u badnaayeen islaamku waxaasoo dhan marka waa soo xiray inaan lays adoonsan karin buu qariray ilaa wuxuu furay hal jid oo keliya maahan halkaas jidna maslaxad dacwa ay ku jirta weliba halka jidna waa inay muslimiintii muslimiintii iyo gaalada inay diriraan dadka marka maxaabiista loo soo qabto imaamka weliba waxaa u banaan adoonsi keliya maaha in la adoonsanayo dadka imaamkay waxay u banaan tahay inuu addoonsado inuu sii daayo iyo in markaa lacag ku furto ama maxaabiis kale inuu ku bedasho waa sida la yaqaano fa imaa manan bacdu wa imaa fidaaa marka waxaa weyaan taana islaamku sidaasuu ka yidhi nacam marka adoonsigu marka ma ahan wax sharcigu oo aada iyo aada u tirtirsiina haleys adoonsado uu leeyahay wadooyinkii laysku adoonsan jirayna waa xiray oo bal nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi qof allaale qofkii yani saddex qofood inuu ilaahay la doodayo aakhire ayuu sheegay saddexdaa qofoodna waxaa ku jiray warajulun baaca xuran fa akala samanahu nin nin xor a iibsaday lacagtii uu ka helay cunay marka waxaa lamid a ah waxyaaba badanoon adoonsi lagu tilmaamaynin baa jira laakiin adoonsi ah taasoo kale waxaa kamid a ah dadkaan la afduubanayo lacagaha keena la dhahayo dadka iyadoon dembi gelin inta la qabto la xiraayo keena lacag la leeyahay intaasoo boqoloo dolar intaasoo kunoo dolar keena la dhahay waa waa nin marka qof xor ah inta xornimadii ka qaaday haddana lacagtiisii cunayo nacam ilaahay baa la doodaya qofkaas aakhira qofku ilaahay la doodana meel uga baxsan kara malaha marka waciidkaas shadiidkaa kusoo arooray tan kale mucaamalada ama mucaamalada lagula dhaqmayo adoomada islaamku aada iyo aada usoo dhaweeyey oo adoonku yani inaan lagu kalifin shaqo unan awoodin haddii lagu kalifana lala qabto oo nebigu waa ka yidhi ikhwaanukum khawalukum nacam ayb xadiidkii waatuu sida ahaa ee marka dariiqan oo jihaadka qofka isagaa diiday addoonnimo allou diiday markaas odaya diintii ilaahay ka wareegi waayey isagoo ilaahay diidan allihii abuuray ee la diriraayaa lasoo qabanaya kaasi marka wuxuu istaahilaa marka adoonsi dadeed nacam mar haddii adoonsiga alle uu diiday alle inuu adoon u noqdo uu diiday kaasaa weliba dan ay ugu jirtaayo marka lasoo qabta wanaag baa lagula dhaqmaya muslimiintii buu soo dhexgelayaa islaamkii buu arkayaa in badan oo dadkoodu ay addoomo ahaayeen iyaa ilmahoodii iyo iyagii laftirkoodiiba maanta islaamka waxay u qabteen iyo dacwadii iyo sida ay axaadiista u wariyeen iyo sida maanta magacyadooda waa ka magac dheeryihiin dad badanoo xor ah adoonsigaa marka la adoonsaday aabayaalkoodana sababayba nacam oo dagaal lagu soo qabtay oo iyagii ay islaamkii ku dhex dhasheen oo ay ku barbaareen oo ay fahmeen marka adoonsigu intaasaan kaleenaha nacam marka markii horena islaamka lama imaanin oo iyadoo jirto islaamkii yimid in la xoreeyana aada buu ugu tirtirsiiyey dadka ee wadooyinkii laysku adoonsanayana buu ka dhigay kuwan iyagoo da gaaladee dhahay adoonsiga waa la baabi'iyey oo xeer jimcida qurumaha ka dhexaysa ay samaysaa lagu baabi'iyey kuwa dhahaayo iyagii baa dadkii si xun u adoonsanaya nacam oo adoonsi maskaxeed iyo adoonsi maaliyadeed baa soo baxay hadda nacam oo qofka fakarkiisa uunan xor u ahayn bal maxaa ka daran dadka muslimiinta inay xor u noqon waayaan oo yani dhiigooda iyo maalkooda iyo wax walba lagu banaysto inay diintooda isku xukumaan keliya waxay xor u noqon waayeen in diintiisu eh, hadday maanta kulligood wada doortaan inay diin isku xukumaan lama ogolaanayo nacam marka dadkaasu dad la adoonsanayo maa lacag baa lagu bixinaa <clears throat> hub baa lagu bixinaa naf bay ku bixinayaan gaalada marka addoonsi adoonsigu sidiisa u jira iyagaana laga bartay addoonsi qaab daran intay afrikadan ka qaadaan adoomo isku xirxiraan oo ay yani maraakiib ku guraan ayay meelahaas geyn jireen weliba waxaan aragnan ognahay <clears throat> dadadkii la adoonsaday oo guryaha lagu dhistay oo wadooyinka lagu dhistay oo lagu dhistay yani nafaqyada lagu dhistay nafaqyada maanta yani xataa inay fursad waxbarasho lama siin jirin yani inay khamri cabaan oo maskaxdooda dooriyaan iyo inay shaqeeyaan labadaa un baa lagu koobay <clears throat> marka nin ilaahay beeniyey ama nin ilaahay cibaadadiis iyo addoonnimadiis diiday cadaalad iyo yani xornimo iyo khayr meel kuma haayo marka sidaa in la ogaado <clears throat> yaa la rabaa ayb <clears throat> xadiidku marka eh, hadda marka masalada fiqigeedana marka waa taas addoonnimadiina intaas baan ka leenahay amaa xadiidku haddiiba uu ansaxo culamada qaarkood si ay u tawjiihiyeen ayaa jirto ayb oo alxaafid ibnu lqayim kitaabkiisa zaad ilmacaadka juska shanaad safxada lixaad waxa uu leeyahay xadiidka camr ibni shucayb buu sheegay ee soo socdo ayuu sheegay xadiid camr bni shucayb ayuu tilmaamay <clears throat> can abi can jadihi ana rajula qatala cabdahu naam nin baa addoonkiisii dilay ayb <clears throat> xadiid camr bni shucayb buu sheegay xadiid kalau tilmaamay yani markaasuu ana rajula qatala cabdahu ninbaa addoonkiisa dilay mutacamidan kas buu u dilay fajaladahu nabiyu sal l salam nabiga waa jeedlay ninkaas miata jaldatin boqol karbaashu ku dhuftay uma dilin yani wanafaahu sanatan sanadna waa musaafuriyey wa amarahu an yuctiqa raqabatan adoon inuu xoreeyo kalena waa amray adoon inuu xoreeyana waa amray ayb laakiin uma aanu qisaasin walam yaqidhu bihi ma una u qisaasin xadiidka marka wejkiisa waxay tahay ninka addoonkiisa dila in amaa xadiidkan markaas kadib wuxuu yidhi amaa xadiidka dhahaya man qatala cabdahu qatalnaahu wuxuu yidhi fain kaana haada maxfuudan ibnulqayim saanuu leeya hadii xadiidkan uu maxfuud yahay oo xadiidkan hadda oo aan anagu hadda sharciisa ku jirna buluuqa ku jira man qatala cabdahu qatalnaah wuxuu yidhi fain kaana haada maxfuudan waqad samicahu minhu lxasan xasanulbasrina ou samuro ka maqlayba kaana qatluhu tacziiran ila alimaami qatl dilka la dilaayo ninka xorta adoonka loo dilaayo waxay qisaas ma ahane waa tacziir weeyaan nacam imaamkaana iskale bixasabi maa yaraahu min almaslaxa wuxuu u arkaayo maslaxa ah way dhici kartaa marka ninka xortaa hadduu adoon dilo in isagana la dilo laakiin maaha in qisaas ahaan loo dilaayo tacziir ahaan baa loo dilaya saasuu ibnulqayim ku tawjiihiyey wafii riwaayati abi daauud riwaayada abi daauud iyo nasaa iyo nasaa waxay leedahay waman khasa cabdahu qofkii adoonkiisa xiniyaha ka bixiyo khasaynaahu anaguna xiniyahan ka bixinaynaa waa u qisaasaynaa wasaxaxa alxaakimu xaakim wuxuu saxiix yeelay haadihi ziyaadata ziyaadadan xaakim waa saxiix yeelay iyadoona ziyaadada laftirkeeda waa daciif ciladeedana waa tii hore ciladeeda oo kale weyaan nacam amaa yacni faaiidada waxaa jirta xadiidkan xasanulbasri wuxuu fadwoon jiray xadiidkan in xasanulbasri aanu ka sugnayn waxaa culamada qaar waxaa tusayay dhahayaan wuxuu fadwoon jiray xadiidkan khilaafkiisa nacam oo masalada xasanulbasri iftihiisu ama fadwadiisu waxay ahayd inaan loo dilin xor inaan adoon loo dilin marka haddii xadiidka agtiisa uu maxfuud ka yahay xadiidkuu ku dhaqmi lahaa inkastoo musalaxa masaladan masale mustalaxa ku jirta ay tahay oo haddii eh, uu ka jeesto raawigu hadduu xadiid uu yaqaano uu ka jeesto oo sida uu dhahayo maahane si kale uu fadwoodo macnayeedu maa inuu xadiidku daciifiyey ma aha waxaa dhici karta inuu mucaarib eh, yani mucaarib kale oo jiro dartiis inuu uga tegey ayaa dhici karto ah. haddana laakiin xasanulbasri asaga sidaas u qabaa nacan <clears throat> oo bacdu ahlicilmiba ah, uu kamid yahay xasanulbasri iyo cadaa ibn abi rabax baa waxay dhaheen laysa bayna alxuri waalcabdi qisaasun fi nafsi xor iyo addoon qisaas kama dhexeeyo xagga nafta walaa fiima duuna nafsi nafta waxay ka hooseeyana xataa maya wahuwa qowl axmed oo isxaaq waana qowl imaam axmed iyo isxaaq ay leeyihiin nacam tirmidi baana sidaa dhahaya xadiidkan marku sheegay kadib marka tirmidi baaba wuxuu u nisbeeyey xasanulbasri qowl xadiidkan cagsigiisa marka xadiidku calaa kulli xaal dacfi baa ku jira waana daciif wa can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama yaquul nebigaan maqlay oo dhahayo laa yuqaadu alwaalidu bilwalad laa yuqaadu lama qisaaso alwaalidu waalidka lama qisaaso bilwaladi wiilkiisa ilmaha uu dhalay looma qisaaso rawaahu axmedu baa wariyey watirmidiy wabnu maaja wasaxaxahu ibnu ljaaruud ibnu ljaaruudna waa saxiix yeele walbayhaqiyu iyo bayhaqi waqaala tirmidiyu tirmidina waxa uu yidhi inahu muaribun xadiidku waa muarib buu yidhi laakiin xadiidka duruqdiisa marka la isku geegeeyo xukunkiisu waa inuu saxiix yahay nacamyb macnaha xadiidka ku jiraana bayhaqi tasxiixa uu xadiidka tasxiixiyeyna macrifatu sunani walaathaar buu xadiidka ku tasxiixiyey juska sideeda safxada afartanaad hada isnaadun saxiixun buu yidhi ayb tirmidina wuxuu yidhi hada xadiidun fiihi idiraab marka de idiraab kasta laakiin cillo ma noqdo saan hore usoo marnay marar badan ayb waxa uu tilmaamay marka wuxuu leeyahay xadiidku waalidku hadduu wiilkiisa dilo walciyaadu billaahi waalidkiibaa wiil yaa cunugiisii dilay oo kow ka siiye ma la qisaasayaa oo waalidkii marka ma loo dilayaa wiilkaagaa disha adna waa lagu dilayaa tiirkaa lagugu soo xirayaa miyaa la dhahayaa maya maxaa yeele sababta waxay tahay waalidku wuxuu sabab u ahaa wiilka jiritaankiisa adduunyada inuu yimaado inuu adduunkii ka baxo marka waalidka uu ka baxo adduunyada sabab wiilkii dartiis inuu adduunyada uga baxo sabab inay u noqoto sharcigu waa diiday macnaheedu ma aha laakiin way bannaantahay inuu waalidku ilmihiisa kow ka siiyo u dilo way bannaantahay ma aha macnaheeda ayb marka waxaa weya bal waxaa qabiicatu qadiicatu raximba waay inuu wiil waalidku wiil ilmihiis inuu dilo waa qaraabo goysnimo aada u foolxun waay waxaa la sheegaa imaam maalik inuu dhihi jiray yani hadduu si xun u dilo oo qaab daro badan in loo dilayo nacam saasuu sheegaa maxaa yeelay in waalidku si qaab daran u googooyo ilmuhu ilmihiisa yani oo u dilo ma suurtoodo nacam badana marka waa wax qariib oo yani jariimo xadka ka baxday waa jariimada noocaas oo kale ah sidaa daraaddeed marka taasoo kale waxa weyaan imaam maali qowl saasaa laga soo naqliyaa ayb laakiin sida waxaa weyaan qofka waalidku isaga loo qisaasi maayo marka ilmihiisa ciladana taas markaan sheegnay wacan cumar bni lkhadaab radia allahu canhu qaala waxa yihi samictu rasuul allahi rasuulkaan maqlay sala allahu calayh wali wasalam yaquulu isagoo dhahayo laa yuqaadu looma qisaaso alwaalidu waalidkii bilwaladi bisababi lwaladi walad ou dila ilmo ou dhalay dilka uu dilay darteed looma qisaaso rawaahu axmed watirmidiy ibnu maaja waan loo qisaasaynin laakiin xabsi waa loo gelin karaa waa loo tacsiiri karaa wahaakada na yani macnuhu maahan yani looma qisaasayo markii la yihahdo inuu iska dila inay u banaan tahay maaha macnuhu cuquubo kale hala ciqaabo laakiin in la dilaa maya oo loo dilo rawaahu axmed watirmidiy ibnu maaja wasaxaxahu ibnu ljaruud baa saxeex yeele walbayhaqiyu iyo bayhaqi waqaala tirmidiyu inahu muaribun buu yiri wacan abi juxayfata qaal qultu licaliyin radia allahu canhuma hal cindakum shayun min alwaxyi hayra alqur'an qaala laa waladii falaqa alxabata wabara'a annasama ila fahmun yucdiihi allahu rajula fi lqur'an wma fi hadihi axiifa qultu wma fi hadihi asaxiifa qaala alcaqlu wafikaku lasiiri walaa yuqtalu muslimu bikaafir rawahu lbukhaariyu wacan abi juxayfa waxaa laga wariyey wahb bni cabdillaahi suwaa-iyi weeyaane qaala waxa uu yidhi qultu licaliyin cali baa waxaan ku idhi radia allahu canhuma cali iyo wahb iyo abi juxayfa allah raalli ka noqdee hal cindakum shayun <clears throat> hal cindakum shay-un agtiinna wax ma yihiin oo min alwaxyi waxyiga ka mid ah hayra alqur'aani qur-aanka aan ahayn wax waxyi ah oo qur-aankii aan ahayn oo agtiinna yaallood idinku la idinku khaas yeela haddaad aalubeytihiin ma jiraa yani waxa idinka laidinku gaar yeelo gooni waxyiga kamida gooni la idinkugu sheegay oo aan qur-aan ahayn ma jiraa yani qur-aanka waa loo jeedaa yani waxaan qur-aanka ka mid ahayn oo idinka gooni la idinkugu sheegoo nebiga idinku khaas yeelo aalubeyt haddaad tihiin ma jiraa shiicadaa waxaad sheegan jireen weliba shiicada qulaada oo aadka u daran waxay ahaan jireen inay dhihi jireen sida xaris ilacwar oo kale laga wariyey qur-aankana waxaan bartay buu dhihi jira laba sano waxyigana saddex sano waxyiga muxuu ka wadaa marka waayahay marka waxay dhihi jireen aalubeytka qaarka qulaada weliba waxay dhihi jireen markuu nabiga dhintay kadib faatimo waxay kusoo degi jirayaa jiray oo qur-aan faatimo lagu soo dejiyaa jiro waxaasoo dhan waa abaatiil weeyaan qofka aamino qur-aankan inuu naaqis yahayna waa gaal waa ku gaaloobaya arrin gaalnimo a ah weeyaan marka maadaama shubhadaas shiicadu ay aada u fureen ayaa marka shiicaduna de dad been badan oo waxaas ku shaqaystay ahaan jireen maadaama ay shubhada noocaas oo kale ay fureen ayaa cali marka dad badan baa weydiin jiray wax idinka laydinku khaas yeelay oo laidinku gaar yeelay maa jiro baa la su-aali jiray ayb marka waxau yidhi wacan abi juxayfata qaala qultu licaliyin radia allahu canhuma hal cindakum agtiina ma yahay shayun wax oo min alwaxyi waxyiga ka mida shaygaasoo min alwaxyi waxyiga ka mida hayra alqur'aani qur'aanka aan ahayn qaala laa buu yidhi maya ma jiraan anaga wax aan qur-aan ahayn ma ahayno wax anagana lagu khaas yeelo nalagu gaar yeelay maya wladii falaqa alxabata weliba waa dhaartay cali wladii allihii baan ku dhaaranayaa falaqa dhambalay alxaq alxabata xabada dhambalay xabada masagada xabada galeyda xabada qamadiga dhulka marka la geliyo waa dilaacmaysaa markaas way badanaysaa waxaa kasoo baxaya marka way soo dhalanayna wladii falaqa alxabata wa baraa kan abuuray baan ku dhaaranayaa samata ruuxda midka ruuxda abuuray baan ku dhaaranayaa oo xabada kala dhambalay ilaa ma hayno anaga wax kale ilaa fahmun fahm mooyaane yucdiihi allaahu alla uu siinayo ilaa fahmun ay cindana anaga fahmun baa ah yucdiihi llaahu alla uu siinayo alla uu siiyo rajulan nin filqur'aani uu ka siiyo waxii gooni anagu ma hayne wax ilaahay qur-aanka naga fahamsiiye ma ahani dataana cali iyo aalubeytka kuma khaas ahayne saxaabada in badan baa ilaahay fahamsiiyey nacam oo cilmiga culuumulqur iyo culuumta markay culummada ka hadlayaan waxay leeyihiin culumta waxay isugu jiraan qaar la barto oo culuumul ah hadday noqon lahayd luqa carabi usuululfiqhi musalaxulxadiid iyo yani tafaasiirtii salafka oo la raac raaco iyo in ilaahay subxaana watacaala qofka malako oo waxaan ku fahmo oo siiyo oo cilmigaasuna kaasina wuxuu ku yimaadaa cibaadada qofku hadduu cibaadadii aada ugu dadaalo ilahay faham buu siinayaa kadalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa marka qayb dhan waa iyada laftirkeeda inuu ilaahay wax ku fahamsiiyo oo qur-aankan uu faham kuu siiyo waxay ka dhalanaysaa waxaw abaalmarin oo kugu abaalmarinayo ilaahi subxaana watacaala sida aada ugu xiran tahay oo aad yacni alla subxaana watacaala aad isugu duulayso ood rabbi u caabudo subxaana watacaala nacam ilaa fahmun fahm mooye marka calina wuxuu ka mid ahaa ilaahay dadku fahamka aadka u ballaaran oo siiye ilaa fahmun fahm mooyaane yucdiihi illaahu alla uu siinayo rajulan nin filqur'aani uu ka siinayo iyo wamaa shay fii haadihi saxiifati ku sugan iyo wamaa shay fii haadihi saxiifati ku sugan warqadan wax ku jiro warqadiina waa tusayaa marka qultu waxaan idhi wamaa fii haadihi saxiifati warqadan dhexdeeda maxaa ahaaday qaala waxa uu yidhi alcaqlu diyada oo haddii qof qof uu dilo diyada uu bixin lahaa maalan muslim uu dilo wafikakul asiiri iyo ninka asiirka maxbuuska in la fakiyo oo laga daayo yani maxbuusnimada in laga fakiyo walaa yuqtalu muslimun muslim walaa yuqtalu lama dilo muslimun muslim bikaafirin gaal looma dilo saasaa ku taal rawaahu lbukhaariy xadiidku marka wuxuu leeyahy warqadan waxa loogu yaal maxalushaadka halkaa waa marka jinaayaadka meeshaan bay kasoo gelayaan qaala waxauu yidhi saxiifada waxaa ku yaal alcalu alcaqlu waxaa hadda laga wadaa bimacna diya weeyaan sababta waxay tahay diyada geelay ku bixin jireen geelana waxay kusoo xiri jireen qofkii la dilay qofkii la dilay ninka wax laga dilay meeshii daaradoodii iyo barxadoodii ayay geela kusoo xiri jireen iyadoo marka geela xarko ku dabran bay keeni jireen marka markaas diyadii dhammayd baa alcaqlu loo bixiyey marka alcaqlu baa ku qoran wafikakul asiiri ninka asiirka maxbuuska in laga shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa maxbuuska haddii gardaro lagu soo xiro waa min baabi awlaaba nacam haddii kaloo gar lagu soo xiray laakiin uu u xiran yahay lacag iyo wax lamida in laga bixiyo oo si markaa yani diyo iyo wax lamida haduu u xiran yahay o kale in la fakiyo nacam ayb walaa yuqtalu muslimun marka islaamku saasuu ka shaqeeya waa diinkaas wanaaga badan walaa yuqtalu muslimun muslim looma dilo bikaafirin gaal rawahu lbukhaariy gaalka marka waa la idlaaqay ama ha ahaado mucaahad ama mustamal wuxuu doono ha ahaado nin muslima tiir in lasoo taago sababka loo taagaana ay tahay gaal buu dilay sharciga kuma jirta nacam rawahu lbukhaariy xadiidka bukhaari baa wariyey marka wuxuu leeyahy walaa yuqtalu muslimuun bikaafirin muslim gaal looma dilo oo muslim lama dilo gaal dartii looma dilo gaalada marka waa noociyo xarbiga isagada waa la dilaya markaas muslimiinta midka dagaalka kula jiro oo dagaalka eh, muslimka kula jiro oo aan wax cahdiya lahayn oo aan eh, yani musta'man aan ahayn dinni aan ahayn oo hadda nin jiziya bixiya aan ahayn ka asaga warkiisa war male laakiin ninkii wuxuu dilay maalan gaal dimi ah oo jizyadii bixiyo ama mid cahdi iyo ballan kusoo galay dhulka muslimka ayuu dilay see la yeela ma loo dilaa ma loo dilaayo maxaa lagu sameynaa marka gaalkii mucaahidka ahaa iyo diye yaa la siinaya un maahan nin muslimki ninkii muslimkaa ah qisaas loo soo taagi maayo sababtoo ah gaalku waa ka naaqusan yahay qofka muslimka ah nin ilaahiisii iyo khaaliqii abuuray gartay iyo nin fasaad meeshuu ka gaaray khaaliqii abuuray xaqiisii dafiray isku mid in laga dhiga ma aha ayb ummaddu marka saa isku mid kuma aha xanafiyada marka meeshaan waxay yidhaahdaan ayagu waxay qabaan gaalku hadduu mucaahad iyo musta'man ou yahay ama dimi ou yahay yani waxaa weyaan gaalka dimiga waa loo dilaa nacam marka eh, ayagu xanafiy abuu xaniifa isaga wuxuu yidhaahdaa muslimka eh, dimi waa loo dilaa ninka muslimka gaal muslimiinta ku hoos nool hadduu dilo jizyadiisa bixiyo waa la dilaa qofka muslimka waa xadiis cabdiraxmaan albaylamaani oo ku jiray qabsadeen oo daciif ah marka midkaanna si waxay u fasireen ta'wiil baciida ayay ku fasireen kanna walaa yuqtalu muslimun bikaafir muslim looma dila gaal tawiil baciiday ku fasireen marka tawiilkooda marka xadiidkaanana marka bukhaari uu wariyey aimada aimatu eh, lamsaarna kanay qaateen kanaana xoog badan oo saxeixna kaa kale marka waa daciif walidaalika marka in gaalku ama xad ama musta'man ha ahaada ama ha ahaada waxuu doona ha ahaada inaan loo dilaynin waana qawlu cumar iyo cusmaan iyo cali iyo zayd ibni thaabit iyo xasanulbasri cikrima caaa awsaaci maalik iyo qowl jumhuurna walaa yqtal muslimun bikaafir waxaan hadda marka dadku ay iska caadaysteenoo marka hal ninoo gaala marka haddii ay dhacdo marka in la dilo ama cahdi iyo wax lamida uu kusoo galay xataa wadamada muslimiinta ay dhacaysa marka inta lasoo qabta intaasoo dada ee intaasoo dada marka loo dilaayo wax aada u foolxun waa ah. hal muslim in gaal loo dilo ma aha haddii marka ay maxaad umalaynaysaa marka boqolaal muslimiin in la dilo oo dadkii muslimiinta yacni xataa diintoodii ay xor u noqon waayeen mucaahadkana in la dila ma aha sidiisana oo xaaraam nabigu wuxuu yidhi sal l slam man qatala mucaahadan fii kanihi lam yarax raa'ixata aljanna kabaairtay ka mid tahay qof yacni ninkii mucaahad ballantiisii isagoo ku jira dilo jannada carafteeda ma helo mucahadigiisi ku ekaadaa hadduu cahdigiisii ka baxana ee uu cahdigiisii buriyo waxaa laleeyahay orod bax waa loo sheegaya cahdigii inuu buriyo annaguna inaanan cahdi la qabin waa tegaya marka islaamku marka khiyaano iyo wax kudilkaas iyo ma yaqaano hadday dhacdo marka laakiin in nin muslim uu ku xadgudbo kaas mucaahadka ninkaa muslimkaa marka siyaabo kale unbaa loo ciqaabayaa laakiin in la dilaa maya nacam gaalkuna gaaladuna isku wada mid ma aha oo sidaan aan sheegnay u uqaybsamaan a'imaduna saanay uqaybiyaan sunaduna saasay uqaybisay ayb hadduu asaga inta yimaado diinta inaan maqlaan rabaa oo yidhaahdana waa in la dhegaysiyaa fursad loo siiyaa meeshuu ku nabadgelayana la gaarsiiyo wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'mana saasaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala marka guluwiga ifraadka iyo tafriidka marka lama rabo shaydaankuna waa laba meel uu kasoo galo qolana yani wax mucaahad layidhaha majiriay leedahay qolana marka waxaa weeyaan haddii qofka mucaahadkaa ah wax lagu sameeyo ama nin muslima uu dilo waxaa dhacaysa marka inay u dilaan intaasoo yani eh, dad amase yacni wax kasii oo muslimiina ama wax kasii cunaaba jiro oo waxa ay tahay qof muslima oo wax lagu ogyahay aan jirin ayaa laleeyahay marka keena noo soo dhiiba wax ahdi iyo ballan iyo wax ka dhaxeena malaha <clears throat> marka taasaa marka markaasaa la samaynayaa in marka inta la qaada la dhiibo markaasaa la tacdiibinayaa qofkii muslimka ahaa taasina marka xaqu lmuslim cala lmuslim walaa yuslimuhu ayaa ku jirta walaa yuslimuhu gaal aan qaraaba la-ahayn wuxuu leeyahay aan jirin in loo dhiiba ma aha qisatu sulxulxudeybiyana looma daliishan karo maxaa yeele nebigu heshiisu ayaga kula galay midda labaadoo kale dadka uu u dhiibi jirayna waa aabbayaalka iyo wax lamida u dhiibi jiray nacam aabbuhuna sida qaalibka wiilkiisu nooc naxariisu u haayaa laakiin kayruhu haddii loo dhiibo qofaan waxay isku yihiin jirin ballan lala gelin oo wax hadda asagii xarbi ah weliba haddana in faraha laga saaro waxaas wax fiican ma nacam waxyaabaha marka dadka muslimiinta lagu iibsanayo marka ay soo baxeen dad badan oo saas ku iibsada dadka muslimiinta oo gaaladii kaga iibsado jaga iyo ryani eh, iyo xoole ay uga raadsadaan suxti iyo xaaraan iyo bakti bay cunayaan dadkaa marka waxaa weeyaan dunuubta ay ku galayaanna inay gaalada ugu kaalmeeyaan dagaalka ay muslimiinta kula jiraanna sideeday gaalnimo iyada xataa u tahay wa akhrajahu axmedu xadiidka axmedna waa soo saaray wa abu daawuuda iyo abu daawuud wanasaa iyo nasaai min wajhin aakhara can caliyin wa qaala fiihi waxa uu yidhi xadiidka dhexdiisa almu'minuuna mu'miniinta tatakaafau way isku dhigantaa dimaa'uhum dhiigagooda mu'miniinta dhiigagooda waa isku dhigmaa oo qof mu'mina laleeyahay yacni adiga dhiigaaga lamid ma ahan qofkaas kale ma jiro nacam ayb tatakaafa way isu dhigantaa dimaa'uhum dhiigagooda waa isku dhigmaan oo haddii qofka muslimkaa yacni nin wax bartay iyo ninaan waxbaranin iyo shiiq iyo shariif iyo ninka yacni eh, wadiica ahoo iska hooseeya laakiin muslimka muslimiinta kamida dhiigood waa isku mid oo haddii nin muslim nin muslima dilo loo dilaya nacam wayascaa waxaa u socdo bidimmatihim magantoodana waxaa bixiyay adnaahum midka ugu hooseeyo qofka ugu hooseeyo oo mu'miniinta kamida ugu hooseeya yani waxaa loo jeedaa yani hadda dabaqa ahaan ama yacni sideedaba qofka ugu liito muslimiintu laisleeya kan waaba ugu darajo hooseeya haddii maganta uu bixiyo midka ugu sarreeyo inuu ogolaado xataa hadday haween tahay umu haani radiallahu canha waa tii markii maka la furtay dhowr ninoo gaala ayay magangelisay cali baa damcay inuu dilo markaas nebiga u timid waxay tidhi <clears throat> nimankaasaan magangeliyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umahaani umuhaani ay ciddaad adiga magan siisa annagana magan waa siinay marka ma ahan qofkii dadkii maanta muslimiinta inay gaaladii xataa cidda ay magangeliyaan xilligii jaahiliga ah magangelyadooda waa ilaalin jireen nacam yani waxaa nasiib daraa maanta dadkii muslimiinta dadkii magangeli maanta waxaa nasiib daraa ah dadkii muslimiinta ahaa dadkii iyaga ay yani madaxdii muslimiinta ay dadkii iyaga xukumayeen oo shacabkoodii ahaa xataa inay magangelin karin nacam oo ay yani waxaa weeyaan shubha ku dhiibayaan oo cadowgooda ay u gacan gelinayaan si keliya kursiga oo isaga u ahaay ama midaa ah xataa kursi haysanin baa kursi ku raagsanaya nasalullah asalaam ayb mida kale qof muslima ah cid uu magangeliyey maaha inaa intaa ka daba tagta adigana aada disha maaha naam ayb tafsiilna waa ku jiraa masalada iyadaa nacam wayascaa waxaa u socda bidimmatihim oo bixiya yacni bidimmatihim magantooda adnaahum kan ugu hooseeya wahum iyaguna yadun gacan weeyaan muslimiinta calaa man duul korkood siwaahum iyaga kasoo haray intii iyaga kasoo hartay gacan bay u yihiin maxaa yeel walmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd hal gacan bay u yihiin waa sida laga rabo hadday noqon waayaan hal gacan maxaa ku dhacaya wa aatiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu ha doodina ilaah yidhi ha kala teginina fatafshaluu marka aad yacni fashal ou idinku dhaco watadhaba riixukum dowladiinuna ay baaba'do do ay zuusho dhulka ay ka zuusho marka waxaa weeyaan mu'miniinta sida laga rabaa waasaan hadday laakiin iyagu ka tagaan sidaan oo ay siyaabo kale u dhaqmaan sida ay u dhaqmaan wixii ka ratibma ama natiijadeed unbay noqonayaan hadda gaaladiiba hal gacan noqotay muslimiintiibaa marka gaaladiibaa midoobayso muslimiintii baa kala tegaayo bal kuwii diintii baa kala tegaayo xataa bal waxaa nasiib daraa meeshii cadowgii ou joogay ee lagula dagaalamaayo kuwii la dagaalamayo muslimiintii ahaa inay marka boqolaal kooxood kala noqdaan oo iyagii ay halis isu noqdaan ilaahay in laga cabsado weyaan oo waxaas marka dadka muslimiintu ay danaysiga khaaska iyo midda kooxaysiga inta ka tagaan iyo cujbiga nin walba asaga oo isku isla yaaban yahay o isla fiican yahay inay intay ka tagaan oo ay yani usoo laabtaan oy fartoodaan qowluhu tacaala wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu waana inay ku midoobaan kitaabka iyo sunnada iyo wixii ay saxaabada ku taagnaayeen wahum muminiintu yadun gacan weeyaan hal gacan waay calaaman duul korkiisaay gacan ka yihiin siwaahum iyaga kasoo haray walaa yuqtalu muminun mumin lama dilo bikaafirin gaal looma dilo gaal dartii looma dilo qof mumina walaa yuqtalu lama dilo muminun mumin bikaafirin looma dilo walaa duu cahdin mid cahdi u saaxiibana lama dilo fii cahdihi cahdigiisa dhexdiisa laguma dilo nin iyagu markaa dad muslimiin ay la soo heshiiyeen inuu shaqo u qabto oo shaqadaas marka qabanaayo wax xadguduba cahdigiisa aan ku samaynin ama dowlad muslimadaha marka keentay oo markaa cahdi siisay tashiira wax lamida siisay fasaad hadda oo wado cahdigiisa uu ku buriyey ma jiro hadduu jirana dadkii siiyaa laga rabaa inay marka yiraahdaan cahdigaagii waa burinay ama ahlu cilmi la su-aalo wixii laga yeelay marka nin cahdigiisii ku taagan in la dilaa ma banaana islaamku marka saad adiga rabta ma ahan sideedana dagaalka gaalada laguna jiro dagaal mooryaaneed inuu noqdo ma aha oo nin walbaa wuxuu doono u iska sameeya mooryaantaa sidaas yeesho amaa laakiin dagaalka yacni dadka muslimiinta ay ku jiraan waa dagaal itijaah la yaqaan leh wax loo diriraayu leeyahay fiqi lagu dirirana waa leeyahay salaad tuka marka lagu yidhaha salaad doontama isaga tukanaya maya ee salaada yani sidii nebiga u tukadaad raadinaysaad baranaysaa saasaad u tukanaysaa dagaalkuna saasuu la mid yahay <clears throat> wasaxaxahu alxaakim wacan anas bni malikin radia allaahu canhu ayb xadiidkan marka isaga waa saxeix dhammaan waxay ku siyaadiyeen ilaa xaakim marka laga reebo waman axdatha xadathan aw aawaa muxdithan facalayhi lacnat ullahi wlmalaaikati wannaasi ajmaciin bay ku dareen ayb wacan anas bni malikin radia allahu canhu ana jaariyatan gabar wujida waa la helay ra'suhaa madaxeedii baa la helay qad rudda isagoo yani eh, madaxeedii baa la helay qad rudda xaal uu yahay mid la burburiyey bayna xajarayni laba dhagax lagu burburiyey fasaluuhaa way su-aaleen gabadhii baa ay su-aaleen man sanaca biki yaa kugu sameeyey haadaa kan fulaanun hebel fulaanun hebel xataa dakaruu ilaa ay sheegeen yahuudiya nin yahuudi ah fa awma-ad way ishaartay bira'sihaa madaxeeday ku ishaartay fa uqida alyahuudiyu yahuudigii baa la qabtay fa aqara waa qirtay fa amara rasuululahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulkii wuxuu amray an yuradda in la burburiyo ra'suhu madaxiisa bayna xajarayni in lagu burburiyo muttafaqun calayhi walafdu limuslim xadiidkan isaga waxaa laga qaadanayaa marka waa xadiid de saxiixu bukhaari muslim baa soo saare lafdigana muslim baa iskale <clears throat> xadiidkan meeshan waxaa laga qaadanayaa in ninka loo qisaasayo haweenta oo haddii nin uu dilo haween waa loo qisaasaya waa loo dilaya taasaa laga qaadanaya nin xora wuxuu dila haween xora waa loo qisaasaya loo dilaa marka taasaa xadiidkan laga qaadanaya maxaa yeelay ninkan yahuudiga gabar buu u dilay nabiga sala allahu caleyh waali wasalam wacan anas bni malikin radia allahu canhu ana jaariyatan gabar yar wujida waa la helay ra-suhaa madaxeeda qad ruba isagoo la burburiyey bayna xajarayni lagu burburiyey laba dhagax dhexdeed si xun bay waxu dileen nacam si xun bay u dileen iyo yani iyo meel aan loo jeedin iyo waxyaabaas wax ku dilaan yacni fadkiga waxaa la yidhaha ama ikhtiyaalka waxyaabahan yani aaday ugu badan yihiin inay dadka ikhtiyaalaan yahuuddu waa ku badan yihiin iyo yacni inay si xun wax u dilaan iyo arxan darrada <clears throat> way su-aaleen marka man sanaca biki haadaa yaa sidaan ku yeelay fulanun hebel fulanun hebel yani qofkii marka iyadii bay su-aaleen xataa dakaruu ilaa ay ka sheegeen yahuudiyan mid nin yahuudi ah fa awma'at bira'sihaa madaxeeday saas tiri marka ilaa naftii baa wax uga jiraan weli weli ma aanay dhiman naftex waa uga jiray markaasay saas tiri madaxa ku ishaartay kor u qaad haabay tiri fa uqida yahuudigii baa la qabtay fa waa qirtay marka iqraarka waayo waxa lagu dilay ee haddii laba qof maalan nin ou maalan nin ama haween bau dilay wax ku dhuftay iyadii baa marka hor yaa ku dilay hebel maa ku dila haa hebelaa i bimujarad intaas ma lagu dilaayo qofkan laguma qisaasayo sababtoo ah qisaasta iyo xuduudda waxay ku sugnaataa ama markaati xuduudda yani zinada marka laga reebay inta kale waa in laba marqaati nina loo helo nacam sidaas in la eg yani ama waxay ku sugnaan kartaa qofku inuu isagu qirto marka hadda sida daahirka waxaa weeyaan iqraarkiisa ninkan lagu dilay oo xukunka uu ku fulay ee iyadu maahan keliya laba qof yani mid mid dilay kii nabarka ku yaala hebel maa ku dila haa hadee dil laisaga dilaya taas de waxaa weeyaan dad badan baa dad badan iskaga dhegi lahaa nacam ayb marka waa iqraarku sidaa loo fahmo waa marka waxaa kaloo laga qaadanaya marka in qofkii waxa la weydiinayo isagoo weliba ishaarada wax lagu fahmi karo ishaarada yani haddaa weyntaan saas tiri marka haa inay tahay baa ishaaradaas marka in laga dhalin kara yani su-aal laga dhalin kara iyada keligeed xukunka lagu dhisi maayse fa ukhida alyahuudiyu yahuudigii baa la qabtay fa aqara waa qirtay fa amara rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka wuxuu amray an yurada in markaa yani la burburiyo ra-suhu madaxiisa bayna xajarayni laba dhagax dhexdood lagu burburiyo muttafaqun calayhi walafdu limuslim waxaa kaloo laga qaadanayaa gaalada muslimiinta ku hoos nool islaamkaa lagu xukumaa iyaga ayb hadday marka maxkamadii la keeno ama maxkamadii yimaadaan islaamkaa lagu xukumayamuttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen walafdu limuslim lafdigana muslim baa iskaleh marka intaa noo joogo maanta insha allahu tacala wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wclى aalihi wsaxbihi wslm